kiibaad iska bixin haddii kalena wixii xukuumada aad iska bixin laba gooraba asaxu aqwaali ulow midkood jamhuurtu aanay qabin wixii dawadaweyna ha yeesho shafana adigaa lagaa dooni waxaad noo cadaysaa seebaa waxa loo rajminayaa gacantana see loo goynayaa gacanta sida loo goynaya waa idiin soo sheegay rajmigana dadkuunbaa qofka lagu sallidiyo dhagaxun baa lala dhici ilaa xudunta ma loo qodayaa hadduu dumar yahay haa hadduu rag yahay sameeyoo ninkii maacisaa waa kii cararay inaan meel loo qodin baa larka ka garatay yaa wax rajminayo gacanta goynayoo jeedlaya ciddii maamul islaami ama imaara islaamiya ee jirta asaxulaqwaalina waxaa weeye haddii imaam la waayo jamaaca xoog badan oo xuduuddii fulin kartana ay jirto inay fulinayso hadaa asaxu aqwaali lfuqahaa iyo qiyaatu lumam fi irtiyaati lumamki iyo kitaabkan alqawaacid nuuraaniya kutubu kamid mid yahay ibnu taymiya iyo mawaadic kamida mida ah muqni ibnu qudaama intaba waad ka helaysaa hadda ka hor ayaa naagtayda ayaa waaa ku waxaan ku inkiray wiil wiilka wuxuu ku dhashay toddoba bilood muddo ka bacdi ayaa waxaa is iri wiilkan adigaa dhalay wiilkaas dhaxalkayga waxba ku leeyahay bilna ma igu leeyahay dawaan inkiray keliya ma ahan haddii baabulicaan aada marteenna waxba isuguba ken jira wiilkaas haddaydan baabulicaan marinna intaa uu ku dhashay muddada keliya unaad ka sheekidayna ilmuhu wuxuu ku dhalan karaa sharcan lix bilood kuwa badan oo lix iyo toddoba ku dhashay oo la yaqaanana way jiraan daahirka qur-aankaana min baab ilishaara waxaa laga fahmay aqalu lxamli lix bilood inuu yahay markii la yidhi wafisaaluhu xunuujinta iyo tan kale abaafil fii caamayni waxamluhu wafisaaluhu isku daro laba sano weeye marka la yihi halkaasaa laga gartay bay yidhaahdeen uurkiisu lix bilood noqon karo xarako iyo gobol islaam ma isku xukumi karaan gobol islaam buu isku xukumi karaa haddii la yidhaahdo gobol ama magaalo waagii horeba nabig ala islaamka marka la xukumayey waxay ka bilaabatay madiina keliyaa la xukumay acraabta baadiyuhuna muslim maamulka islaamka hoos yimaada ma ahayna magaalo keliya uu ka bilowday laakiin xaraka ba isku xukumi kartaa waxaad uga jeedaa garan maayo waxaad uga jeedaa dadka ururka ka tirsan ee maamulkiisa bayca iyo wuxuun heshiis la galay meel kastoo joogaanba iyaga hoos ma isugu fulin karaan maya taas xukun iskuma fulin karaan xukunka marka la fulinayo waa in sulto iyo awood iyo maamul daahira uu jiro sultada xarakaadka iyo ururada isxukumaanna waa sulta macnawiya ahe xukun macnawi oo qofku maalinkuu rabo isaga tegi karo wuxuu raba diiday hadduu yidhahdan cidnaha waxba dhihi karin taasi sulto xuduud lagu fuliyey intaan garanaya ma aha haddaynu kitaabu nikaax soo barannay bal wax nooga sheeg sida wax loo nikaaxiyo ama loo meheriyo aanjoognabay ku fiicnayde nikaaxu sidiisaba arkaan buu leeyahay ninkii wax guursanaya waa in la helaa ama wakiilkiisii gabadh la guursanayana waa inay jirtaa weligeedii waa in la helaa markhaatiyana waa in la helaa shuhuudna waa in la helaa markhaatiya afkaa dooniba ku hadalo gabadhana weligahay baan kuu guuriyey ama ninkaa wakiilka ka ahayd baan u guuriyey iyo waan aqbalay intaa weeye siiqada ijaabka iyo qabuulka markhaatiguna maqlayo intaasuu meherku ku asaxaa laakiin waagii hore indhaha isku qabo jilbaha ku soo fadhiiso gacanta ii geli canabiga iga daba jejabi waxoogay adkayntaa dhinacna waa ka fiicnay dhinacna shahbislays iga dheh qofkas qofka see loola dhacayaa jeedalka yacni qaabkee jadalka laba labadaba waa loola dhici karaa sidii weliid ibnu cuqba markii la keenay qisadii cumaan cali uu amre walixaaraha man tawallaa qaarahaa qofna intuu shaagugaba jadal qaato waa la dhici karaa koow laba saddex waa loo dhihi karaa dadka oo kooxana nin walow meeshaad gaadha kaga dhufo waa la dhihi karaa sidii nabigu xadiidkii anas ee muslim wariyey biljariidi wanicaaliba ninba labadoo jeer ku dhufta iyagoo labaatameeyaa labadaba waa la samayn karaa usha lagu dhufanayo waxay dhaheen ul xoog badan ma aha mid aada u adag oo qallalanna ma aha mid yaroo aada u qoyan oo bardaqbardaqana ma aha ul waxawey qoyaankii ka yar baxay oo dhacday tiraada xanuujinaysa oo kulul oo gubaysa baa la rabaa haddii kale laakiin hadduu tabar daran yahay oo markiisi horeba nafuu yahay laf iyo laf iyo harag socdo yahay shimraakhan baa loo qaadanoo laan farqa badan baa jab jib korka laga siin ila ninka in la garaacaa la rabaaye in nafta laga gooyo lama rabo haddii ul xoog lagu dhuftana marka horesa dabarba ku hena way ka raaci maxaa ka jira su-aasha ah magacyada ilaahay haddii aad ka aqriso tiro waxaad helaysaa been iyo sheeko baraley weeye kitaabkan af soomaaliga ku qoran ismigaa marka akrida sidaa iyo sidaa dhe waxaas sheekana waa sheeko beeno nin bakistan iyo hindi wuxuu ahaa ma aqaaneen ba asalkiisa sheekadaa beenta qoray afurduguu ku qoray afurdugii af ingiriis looga turjumay af ingiriiskii baa af soomaaliya looga soo turjumay sheekadan sheeko beena weeye kitaabkaana meeshii lagu arkaba in la gubo astaahilaa asalaamu calaykum iga sheekh laba qof oo dadkii mas-uulka ahaa isku diideen inay isguursadaan oo iyagu ismehersadeen meherkoodii maxalaalbaa way ismeher xadeen hadday ariiqii sharciga ah mareenna meherkoodii wuu asaxayaa oo qaadi la geeyey oo qaadigii uu xukumay inuu weligu cadliga waxa la sameeyey mehermeerin bilaa sharciga ah uu sameeyey markaana qaadigu meheriyey haddii ay sidaa mareenna meherkii wuu asixi hadday isla dhunteenna musuq maasuq iyo meheraan weli lahayn nikaax waa baail wey sheekh ma bannaan tahay qof aan ahayn labadii waalid ee idhalay ama hooyo aan inuujin inaan hooyo iyo aabbe aan dhaho mararka qaarkood haa hadduu awow yahay ama adeer yahay aabba waa la dhihi karaa binasi qur'aani nabi yacquub waa kii lahaa dardaarankii markii laga hadlayay yuusuf laftiisuu lahaa watabactu milata aabaa'i aabbayaashay ibraahiima wa isxaaqa wa yacquuba oo ibraahiim oo awow ahaa buu awow labaad ah buu aabbo ku magacaabay fii suurati baqarana markii yacquub laga hadlaayey maa tacbuduuna min bacdi qaaluu nacbudu ilaahaka wa ilaaha aabbaa'ika ibraahiima ismaaciil waa adeerade adeerkii aabba la yidhi hooyana waxaa la dhihi karaa habaryartaa oo kaleeto oo nabigu yihi alkhaalatu bimansilati lummi uu yidhi wixii kale qofka waayeelkaa min baabi alixtiraam haddii loo yidhaahdo mansiladii aabbahay baad ii joogtaa ama mansiladii hooyadii baad ii joogtaa laga wado laslana fahmayo oon ku abtirsi looga jeerin waxaan rajaynaya insha allahu inaanan dhibaato lahayn salaamu calaykum waxaan ku weydiinayaa adigoo salaad ku jirta ayaa kaadi ayaa kaa timaaday kaadi maxaad samayn laba mid haddaad tahay haddaadan qof imtixaanan aha aad tahay oo qofka kaadiduba ayna ka istaagin aad taho salasulbowlka la yidhaahdo salaadaada waa dhammaystiran dhibna ma laha haddii kale salaadaadiina waa jabtay waysadaadiina waa burtay dib baad u weysaysan salaadana dib baad usoo tukanoo xadadkii baa kugu dhacay mar hadday yaqiin iyo hubaal tahay laakiin shaki uun hadday tahay aad wax dareentay loogama baxo shaki dartiio xataa yasmaca sawtan ow yajida riixan xadiidka abi hureyre ahaa laguna sileeyay alyaqiinu laa yazuulu bishaki baad qaadan wuxuu yihi sheekhu ummadda nebi maxamed sala allahu calayhi wasalam ma muslimiintoo quraa mise guud ahaan gaal iyo muslimba waa ummadda nabiga ummadda nabiga marka laga hadlayo laba macnaa loo isticmaalaa ummatu dacwa iyo ummatulijaaba wey ummatu dacwa ummadda diin ahaan loogu soo diray haddii laga hadlayo gaal iyo muslimba ummadiisa wey saasay wada gelayaan haddii ummatulijaaba raacda iyo janno iyo fadliga ay leedahay laga hadlayana waa ummatulijaaba oo inta rumaysay ee diintiisa raacday wey su-aaloo kale wuxuu leeyahay dhanka kale shiikow waxaad noo fasirtaa xadiidkii macnihiisu ahaa ummadaydu waxay u kala bixi doontaa toddobaatan iyo saddex firqo mid mooye inta kale naartay geli doonaan naartay geli doonaan ummadda laga hadlayo waa kuwe waa ummatulijaaba ummatulijaaba laga hadlayaayo dacwadiisa qaadatay naar bay gelayaanna way mudanayaan baa laga hadlayaa ama jid naar lagu galay hayaan waa firqa naajiya marka laga soo reebo xadiidka duruqdiisa marka la isku ururiyana xadiid mutawaatira weeye siday qolyaha qaarkood isku dayaan inay daciifiyaan ma aha shiiqow waktigii nabiga sala allahu calayhi waalihi wasalam shaaha ma la cabi jiray intaan garanayo ma arag weli tirada iyo taariikhda shaah la cabi jiray maanan arag maadaama uu yahay daroogo maxay dadku u cunaan sida barastimoolka horta inuu daroogo yahay in la soo cadeeyay u baahan tahay keliinka xanuun baabiye ama madax xanuunka ama loo cuno ama asburadhe ama baanadolde ama barastimoldhe ama magacyo kalo magacyada kale u bixiyo sharikadaha kala duwane ula kala baxeene inuu daroogo yahay horta in la soo wanaagsanaan lahayd markii sidan oo kale la xukumayana qofku inuusan iska xukumin baa fiican waxan inuu darooga yahay sidabana waxyaabaha daroogooyi daroogadu waxyaabaha ma qofka dareenka ka tagsiiya qaarna waa qof dareenka ka tagsiiya qaarna waa qeyb caqliga dhaawacda qaybta dareenka ka tagsiiya cinda daruura markii qaritaan iyo qofka lagu samaynayo waa la ogolyahay qaybahana xanuun halmaansiiye weeye maankana ma bedelaan qofka miyirkana kama tagsiiyaan marka arrinta lagu degdegin baa ila quman waxyaabaha markaad leedihiinna bal dadka idinka aqoon ee fanniga yaqaana soo yar waraysta haddii aan ku haddii aan ku saxaroonayo baadiyaha sideen u isticmaalaa ducada musqusha markii aada soo gaarto meesha aad rabto inaad fadhiisato baa intaadan fadhiisanin baad akhrisani halkaas adiga musqushii kuwa ah. gabadha dhagahala sidee loo meheriyaa <laughs> dhagahala aan ku weydiiye sidee baa loola hadlaa sidii loola hadli jiray ee wax loo fahansiin jiray baa loo fahansiinayaa waxayna yidhaahdaan ishaaro mufimo qofka hadduu leeyahay dhagoolkeen hadlin ishaarat lakhrasi akhraska qofka ah oo qofkaan hadlina wax tilmaameen midaara midaarkiisa iyo tilmaantiisa sida cad loo fahmaayo ka sariixi اkalaami ama ka sariixi lisaani hadal cad bay lamid tahay ereygaad fahmaysa haddii ay ku tiraahdo tubaakadu khamriga miyay la tahay xaaraannimadeeda maxaa u daliila tubaakadu maanduuriye maaha intaan aqaano laakiin nabigu wuxuu xaaraantinimeeyey kullu mukhadirin wa mufatirin waxyaabaa dadka daaliye cajskiiyo burburka keena tubaakaduna waxaa laysku raacsan yaho u daliila inay xaaraan tahay qaacidada sharcigu waxaa weeye wayuxilu lahum اطayibaati wayuxarimu calayhim اlkhabaaid khabaaidku inay wada xaaraan yihiin weeye adigu waan ku weydiiye tubaakadu ma xuntahay mise waa fiican tahay intii cabbi jirtay ama sigaar ha ka dhigtaan ama ha dhigtaan tubaako sideeda ha u rugaane in allaale intii cabbi jirtay wax uu fiican yahay yidhi weli maanan arag kagu cabitaan badan ee iska karaynin geed sinnigan iyo waxaan balaayadan waxunoon baranay wey intaa waxaa kuu dheer geed sunna wey tubaakadii sigaarkii laga dhigay wixii lamidka ahaana hadda inagu caafimaadkeenna iyo dadka u dhinta maba kontaroole faransiiska waxay yidhaahdaan sigaar cudurro ka dhashay iyo tubaako sanadkii lixdan kun oo qof baa u dhimata cudurada ka dhashay waa kan wii laga sameeyey sigaarkiina waa kan khatar weeye iskala lagu soo qorayo sharikadaha waaweynna dandhow baa maxkamada u wada yaalaan inay sun dadka siiyaan laakiin lacagtun baa dadka ka tambadisay walaashaydii maalin kasta waxay baxdaa saddex saac habeennimo waxay imaadaa shan saac subaxnimo waxay aadaa kalaam marar badan ayaan u sheegay waa waxaan waxaan dhahay iska daa kalaamka laakiin waa diiday waxay isticmaashaa qaadka qamrada iyo xashiishadda haddaan dilo maxay ka qaataa shareecada islaam dilkaas dilka kuma banaana haddii xuduud lagu fuliyo oo la kari waayo oy maxkamada islaama tacsiiran inay disho u aragto binaan calaa xadiidi bn cabdilaahi bni camrin fain cada khaamisata ama shariba alkhaamisata ama fadligu cunuqa way banaanaan lahayd adigase kuuma banaano haddaad kari weyda xarigeeda goob xiriirkana u jar ian adiga ku aafaynini waxaan rabaa inaad ii kala sheegto wuxuu yidhi waxyaabaha aqoon idinkaa sheegi doona nofida iyo alfaro ma khamriba maxaad sheegayaan bal idink labadaa magac marka la ii ama la ii faahfaahiyo ama aan waan ku dhihi doonaa de waxay yihiin laakiin qaacidaan ku siin hadday maandooriye yihiinna waa khamri haddayna maandooriye yihiinna khamri maaha aaru ma hadday markii la cabo maandooriye yihiinna waa khamri oo waa xaaraan haddaynan maandooriye ahaynna khamri xaaraana maaha can ilmidri walbitci un baabkeeda raaci maxaa laga sameeyaani waxaad noo faahfaahisaa diyada lafaha dhaadheer sida lafta bowdada dhudhumada cududaha iyo wixii lamida lafdhabarta iyo goorta diyadooda haddii la jabsho kuwani diyadooda oo dhan xaqoodu xukuuma weeye hadba dhaawaca gaaray intuu leegyahay naafo keenay iyo lugtii inta tagtay iyo inta foolxumo ka tegey baa xukuumo lagu qadarayaaye ka ahaan xad gaar go-anay leedahay ma garanayo sheekhu waxaan ka shaqeeyaa dukaan waktiga salaada waxaan ku dhex tukadaa dukaanka oo albaabku u furan yahay waxaa hortiisa yaalla miis weyn waxayna waxaan iska damiyaa nalalka oo keliya ee salaada ma ku tukan karaa ma ku tukan karaa haddii aad qof raga tahayna maya oo salaadii jamaacada inaad aaddo baa waajib kugu ah haddii aad qof dumar tahayna waad ku tukan kartaa sutra inaad samaysata miiska hadduu kaa fog yahay mid soo yardhowo sutra uun samayso waayo jamaacada aditaankeeda haweenka waajibku waajibkuma sheekhu dukaan ayaan shaqaale ka ahay dukaan ii dhow ayaan alaab ka soo qaaday qiimo ayaan kula heshiiyey kadib waxbaan saartay waxaan waxaan saar waxa aan saartay ma aniga ayaa iska leh mise dukaanka aan ka ka shaqeeyo ayaa leh waxaa dib loogu noqon heshiiskiinnii heshiiskiinnii haddii ka mid ahayd alaabta aada soo qaadayso iyo dadka laga soo qaadaya inay ninkaa damaanadiisa tahay qiimaha iyo lacagta lagaga soo ina dukaanka lagu leeyahay adigu shaqaalihii dukaanunbaa ka mid tahay alaabtii dukaankubaad dagadaysaa haddaanay ahaynna curfigaa loo celin manigu ma aqaana de curfigiinu wuxuu yahay ka soomaalihaan dukaamadiinna salaan dabadeed sheekh waxaan ku weydiin waxaan ku weydiinay su-aashan waa dad badan baad moodaa waxaan soo iibsaday siimkaan mar alla iyo markaan isticmaal is-idhi firii ayuu ii noqday iyo dibadba markaan sidaa arkay baan dadkiina u diray marka sheekhow qarashkii iga soo galay sharci ahaan muxuu noqonayaa qadiyadaa markii lagaa gadayo curfigu haddii uu yahay in simam saasa ay jiraan oo la iska gadana dhibaato ma laha haddaynan jirinna waa lagu khaldamay adna waad ogtahay xoolahan aada isticmaalayso waxaad gadateed la baxda inaynan ahayn haddii lagu khaldamo xoolo baylaha aad aragto inaad boobto ma banaanta xoradaad leeyahay oo iska baylaha haddaad aragto telefoon boqolba isku yaalla banaankaa xumaaday telefoon laynlaynaa si xumaaday saacad baa kombyuutarkii iyo ajasmentigii isyar khilaafeen waxbaa si uga kala fakaday warboobaay waan bililiqadeenna caadigahayd weeye xooladaad leeyihiin oo qarash ku baxaya aada ogtahoo la hubo oo baylaha oo dayacan waad og tahay inaadan gadanin laguna siinin way dayacan yihiin waa baylaha u boob xoola la dhacyo boob wey dhacya boob xoola baylahoo dad leeyahay xoolahoodu macsuum yihiinna diin ahaan ma banaana qof ayaa qof dilay subxaana haddaba marka la qisaasayo qofkii qaatilka ahaa ma waxaa loo dilayaa qaabkii uu qofkii u dilay tusaale sun ayuu siiyey ama koronto ayuu ku dilay ama biyo ayuu harqiyey iyo wixii la mida aduu tusaale ka soo qaadoo qofku sidii u dilay baa loo dilay haddii qaabka uu dilay qaab diin ahaan xaaraana aanu ahayn qaab diin ahaan xaaraana hadduusan ahayn qaabku u dilaa loo dili faman ictadaa calaykum factaduu calayhi bimili ma ctadaa calaykum nabiga ala xilligiisii gabar baa loo keenay nin yahuudiya intuu qabtay oo madaxeeda laba dhagax u dhigay radda rasahaa bayna xajarayn nabigii waa soo qabtay ninkii markuu qirtay isna laba dhagax baa loo dhigayo madaxiisaa lagu burburiyey aljazaau min jinsi camal wey laakiin waxay yidhaahdeen hadduu si sharci ah aan banaanayn u dilay qaab in loola dhaqmo qofka kale oo akhlaaq xumaa in loo dilo ma banaana ama muslim ku sameeyeyo sarwaji iyo waxbuu ka bixiyey musladuna sharcan ma banaana ama siyaabo kale oo inuu cawradii isagoo kaleeto mindiyiyo waxyaabo geliyo geliyuu isticmaalay taasoo kaleetana ma banaana wixii aan sidaasoo kale ahayn siduu diray baa loo diray waxaan jeclaan lahay lahaa inaad noo faahfaahiso xukunka dhallinyarta salaanta haween xalaashaday rag iyo dumar ajaanib kale ah inay gacantoodu isgaarto ma banaana salaantii gacantayda haddii laga hadlayo nabiguna cala salaam wuxuu yidhi in musmaar halkaa lagaaga baxo oo dhinaca kale kaa soo baxaa kaaga dembi yar inaad naag ajnabi oon kuu bannaanayn gacantaada ku salaanto waxaa kaaga fudud sharcan musmaar gacanta lagaa dhuftoo xag lagaaga bixiyey saa darteed gacan ajnabiga ah inaad taabatahay ma banaana wuxuuna nabigu ku magacaabay nooc zinada inay ka mid tahay kutiba cala bni aadama xaduhu min azinaa fazina lyadi albatshu waa kuu lahaa gacanta zinadeedu waa inay wax qabato taabato wey marka taasi xaaraan way iska ilaaliya amaa salaanta salaamu calaykum lays ihaahdaaye haddaan fitna laga baqin asalku way bannaan tahay naag bares qabta ma guursan karaa bariska mala ma laku tallaalaa haween baras qabta waad guursan kartaa laakiin haddii adoon ogeyn ay baras qabto nikaaxa waa fasaqan kartaa laakiin ma guursan karaa adoo haddaa raalli ku tahay ha waxaana waa xaqaagi un baa la ilaalinaya inaad fasaqan kartee xaqaagi haddaad ka tanaasusho ama wax ka badan kuu muuqdo de waad samayn kartaa ma la isku tallaalaa dhakhaatiirta oydeedi aan meesha kelinig igama fure kale wuxuu leeyahay ka waran alaa qur-aanka alaa qur-aanka maay tahay kushe allah allah allah wey alla alaa allah qur-aanka wuxuu ku sheegay in naagta naag loo dilayo ninkana ninka naag ma loo dili karaa masalada waan ka soo hadallaye wax in loo dili karo nabigaaba rag naaga u laayay sala allahu alayh waalih wasalam marka taasi qur-aanka baabulqisaas markaan soo maraynay ay casharka joogtaa ficnaan lahayd sheekh waxaan ku weydiin nin baa nin dilay ninna gacan gacanka gacan ka gooyey waxaa qoladii ninka laga dilay yay ku leeyihiin ninkii gacan laga gooyey hadday camdan iyo ka ahayd isagay ku lahaayeen isagii hadduu dhintay insha allahu aakharay ka heli doonaan haddayna ahalkiisiy warasadu ka bixinin cayaartoyda kubadda cayaara islaamka markii gaal u dhasho markii goor u dhasho way sujuudaan diintu maxay ka qabtaa qaabkan loo ciyaare e ciyaartooydan la kala iibsanaya islaamka ma ku banaan tahay dheh waxaanuu sameeyeyse waxaan moogtaha waa laydinku wareeriye sown harag inta la neefeeyey dadku tuurtuureenoo ummaddii la daba dhigay oo caalamkuna wuxuu daba yaacayo soo harag la neefeeyey oo laba xarig dhexdood laba geedoo xarig ku xidhaya dhexdood lagu tuurtuurayo intaa sooma birnimukaasio kubadda iyo banooliga wax kala ka soo saara harag neefaysan ragna daba yaacayo laba geed biroodoo xihan xarig dhexdii un lagu tuurtuurayo intaa lemo wax ka badan baa waxani wax ummadda lagu rogayo lagu haafeynaye ninkiisoo carabka ee amiirkahaabaa ku hadalka taladiisaa fiicnaydo qolyo banooli ciyaaraya intuu yimid iscayrsanaya buxyuru maxay isugu dilayaan mid walbanaan lacagta bixin ee xabad u galan iwalba kubadiisa gaarkaa intaad u gadaan maxaaba tan lasgu laysugu carcarsanaya alla ninkaa taladiisa in la qaato way fiicnayd sujuudda waa sujuud fii hayri mawdiciha ah camalku waa macsiya waxaan loo riyaaqa ee loo farxayna waa atar iyo tamara dembi macsiyo wey inuu u sujuudo waxaa weeye waxay ka dhigan tahay wax xalaal ahoo nicmo iyo guul weyn ilaahay inuu siiyey wey nin ayaa lacag iga daysaday kadib markaan is dhahay u doono lacagtaadii waxaan la kulmay isagoo khamri gadaya waxaan ogaaday in lacagta uu isiin rabo ay ka soo baxday khamriga aniguna lacagtayda aad baan ugu baanahay maxaan yeelaa kama qaadan kartid lacagaad og tahay xaaraan in laga keenay dayn aad ku lahayd ninkan uma qaadan kartid axkaamulmaali alxaraam doctor axmed cabaas cabaas axmed albaaz kitaabkiisa axkaamulmaali alxaraam baad faahfaahinteeda ka helaysa culimadu waxay ka dhaheen sheekh maxay ka qabtaa dadka xuduudda laga oofi oofinaayo sida gacmo goyn rajmis tacsiir iyo wixii lamida marka in video laga duubo dabadeedna internetka la soo geliyo si degdeg ah oo caalamka meel kasta oo ka joogta aada daawato anuu wax diidaya garan maayo sababtoo ah ilaahay baaba markii xuduudda la fulinaya yidhi walyashad cadaabahumaa daa'ifatu min almu'miniin xuduuddan waxa loo fulinayana inayba mashhuur iyo caan noqoto oo qof walba intay dhegihiisa gaarto uu cabsado waxa la rabee fagaaraha looga dhigayba soo maaha xuduudda sharciga in la qariyaaban meesha kuba jirinba sababtoo xuduudda qofkan laga fuliyey waa zajri qofkii kale taasoo kale ku taamayeyna ee albaabka ka xirta haddii luuq lala galo oon cidibaarkinoo cidiba ogaanin zajrigii iyo radcigii loogu talagalay misaga kaba dhalan wixii ka badbadiisa waa baabkiisa ama la yihaahda loo ahay xaqiiqo noqoto mise ka weyn inuu soo siyaadinayo laakiin aslanba waxaad leedahay hadduu dadkaa loo wada sheegaye in ha la qariya yaa yidhiba xuduud la waafilayo wadan laga fulinayo sharcan ha la qariya lama dhihin ka sheekeyn ahaanna lama qarin ka fulin ahaanna fagaaraba logu talagalayo xad weligeedba meel luuqluuqala lama galo biyaha zamzamka ah maan ku habaysan karaa anigoo caafimaad ka raadinaya caafimaadka raadintu waa gaar laakiin biyaha zamzamka way bannaantahay in lagu qabaysto in la cabana way fiicantahay oo aada looga dhargo cabitaanka iyo ka dharagaas baa intaan ogahay daliil gaara leh ku qabaysigu dawo gaara uu leeyahay aniga wax daliila maanan arag labada su-aalada ugu dambaysa midi wuxuu leeyahay shiikhow su-aashani mar horaan soo qoray haddaad ka jawaabtayna waan ka maqnaa gabar ayaa ka doontay waalidkeeda oo weligeedii ahaa wuxuuna igu yidhi waan ku siiyey ee soo diyaar garow anna dib uguma noqon arrinteenna bannaanka ayaan ku dhammaysannay sharciga muxuu ka qabaa waxba kama jira guurkiinna weligii oo raalli ah oo ku ogol baa luuq madow gashay fanikaax waa baatilun weeye caawa saacaddaa laga bilaabo wadajooggiina xaaraan weeye intii horena sharciga wax waafaqsan kumaydaan wada joogin gabadha gurigoodii iyo reerkoodii iyo meel kaleo dadkeedii u dir reerkoodiina ka doono si cusin si xalaal iyo nadiifa ah lagugu meheriyo intaan laguu meherinna horta hal caadaa ha hesho intaad kala maqan tihiin oo raxima lagu sameeyo dhaqan xumadaana dadka iyo reeraha iyo gabdhaha hadda laga daayo sheikhow nin baa waxaa u dacwootay eeddadiis aabbihiis la dhalatay ku aabbo iyo ku hooyaal ah laakiin laakiin dayar oo ninka ay eeddada u tahay way way ka yar tahay waxayna dalka canada waxaa la wada dejiyey kadib hal guri labadooda keliya kadib shaydaan iyo shahwo ayaa isku qaaday waana la isku tegey uur ayayna eeddadii wiilkii u yeelatay kadib way dhashay ilmihii wuuna dhintay waa la dilay maiska dhalo niman culummo ah ayaa ku dhahay diinta waad ka baxday gaal ayaadna tahay marka toobad keenay inuu gaaloobay gaaloobay mar haddii muxrim uu ahaa sinada eedada iyo habaryarta wixii mexram ku ah horta markii hore dabaalxumada heriquu ka bilaabay weeye waxa loola dejiyey ma garanaysaan waa ninkaygii bay ku dhoofisay halka laguma darin markii hore sheekada beenta waxay ka bilaabatay waa ninkaygii bay ugu dacwootay wilay eedda u tahay de ninkeediiba loo keenay buu ahaayee guri baa lala dejiyey markii horeba dee dembigiiyo macsiyadu dembiba dembi buu soo jiidaa wadiiqaba wadiiquu ku gaarsiiyaa halkii ugu dambeysay saasay noqotay ilmahaani iska dhintayna u malayn maaye in la ciijiyey ama la sumeeyey umbaan u malayn waa siday u eg tahay wacalay wiilu eeddo u tahay ka dhalay bay wadataadii iyo waxbaa soo baxay bay ka carartay horta camalkani zino weeye waxaase mudan xasuusin laba qadyadood hala kala qaado inay si calana u yidhaahdaan iyagoo maxram isu ah oo eeddo isu ah inay si calana u yidhaahdaan diiwaanna geliyaan waan isqabnaa kufri wey waa masaladii ninkii gabadha aabihii ka dhintay guursaday ee arooska u dhigay nagu nabigu abuuburdata u diray ee uu yihi xoolihiisana qaybi isagana madaxiisii keen muslim buuna ahaa markaa ka hor ninku haddii maxaarimta iyo muxaramaadka shariicada weji diineedoo xalaalnimo muujinaya loo ekeysiiyo waa lagu gaaloobaa diinta waa lagaga baxaa laakiin dib uu islaamku waa furan yahay wixii dhacayna waa zino xaaraama hadday xuduud sharciga jirtana ninka xukunkiisu dil weeye ninkii ka zinaysta dadka maxaarimtiisaa ama muxsin ha ahaada ama yaanu ahaanine xukunkiisu qoorta in la jara wey isagu baabu zinaa kale ma gala maxaarimta hadday soo gasho gabadhiisi iyo walaashii iyo hooyadii iyo habaryartii iyo eedada iyo dil wey marka dembigani kabaair intuu leegyahay waad garan kartaan culimmada waa gaalnimo tiri maalinkaad guur rasmi a ah ka dhigteen ee diiwaan geliseen baad gaalowdeen arintaana soomaaliya ay u fiirsada ragga hooyooyinkood ku dhoofinaya waa xaaskaygii iyo ragga gabdhahoodii waa xaaskaygii ku dhoofinaya ee sidaa rajiistar iyo diiwaan ku gelinaya qisadii abuuburde ninka loo diray ee calanka loo guntay xoolihiisana sidii gaalka loo qaybsado isna qoortaha laga gooyo layidhi dariiqiisibaad xukun sharciga qaadanaysaan qadiyadaas ma sahlana walaasha iyo habaryarta iyo edadiiyo dadka maxaarimtaa qaabkaas looma samayn karo intaasa cawa ku deenaynaa subxaanaka allahuma bixamdika ashhadu an laa ilaaha illaa anta astaqfiruka waatuub ilayk الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد waxaan soo gaarnay halka mualifku yihi faslun ou kaga hadlayo fii qitaali amaxkami lbuqaati ou yihi wayuqaatalu ahlu lbaqyi bialaaثati sharaa'iط fasalkan iyo labada ee labada masale ee ka dambeeya iyo labadii masalee u dambeysay aynu soo marnay oo dafcu saa'il iyo qaaicu ariiqa ahaa waxaad moodaa waa masaa'il aada marar badan u soo noqnoqday in badanna macnahooda la taxriifiyo nin waliba dhinaca uu rabo iyo sida uu doonaya inuu yeerjiita uu isku dayo sideedaba baqyiga ama buqaad waxaa ishtibaah iyo mugdi galaa marka la kala saarayo saddex qolo qolaaan soo marno qutaacu ariiq la yidhaahdo ama muxaaribiin la yidhaahdo iyo qolo buqaat la yidhaahdo iyo qolo khawaarij la yidhaahdo saddexdaa ishtibaah baa isaga darmada waxaynu soo marnay qutaacu ariiq iyo muxaaribiin iyagu waa niman imaamada laayaanun doonaya ama inay xoole iyo hanti boobaan oo hanti raadinaya aan xukun iyo maamulna u socon mabda' diineedna aanay ka ahayn dadkan dhiiggoodiiyo xoolahooda inay xor u yihiin laakiin hunguri iyo xoola dayday mararka qaarkood hadday xataa la gasha dhiig inay daadiyaan hadday dadku sidaa yihiin ama imaam iyo dowladii ha jirto ama dadku tawaa'if iyo kooxo ha noqdaane qoladaa muxaaribiin iyo qutaacu turuq baa la yidhaahdaa mararka qaarkoodna fuqahada qaarkood waxay ku magacaabayaan haddii ay koox yihiin lusuusu lmuslimiin ama al lusuus axkaamteeda waa dad tuugaah oo markaa dee awood iyo xoog ay wax ku muqooniyaan yeeshaanna qutaacu tariiq noqonaya hadday wax hadaan oo tuuga tuuga ay sameeyaanna axkaamu sariiqa qaadanaya wey qolada labaad waa qeybta khawaarij la yidhaahdo khawaariji waa nimanay mabda diineed ka tahay dadka iyaga aan ahayn inay la dagaalamaan dhiiggoodii iyo cirdigoodana bannaystaan oo xoolahooda qaataan haweenkooda addoonsadaan oo waxay rabaan ku sameeyaan sidii gaalo dadka ula dhaqmo wey cid allaale ciddaan iyaga ahayn ama sidooda baraa-ada aan qaadanin oo dadkii kale aan ka bari noqonin baa waxaa la yidhaahdaa mabdaa asaas ahaan khawaarijta kaa waye dad musli dadka muslimiinta ahee kale ama xilligaa dadku imaam iyo madaxa lahaadaan ama yaanay lahaaninoo kooxaha la noqdo dadka dadka muslimiinta ah waxaan mukafiraad ahayn inta ay ku gaaleeyaan dhiiggooda iyo maalkooda iyo haweenkoodaba bannaysta cidaan iyaga ahayn amaan barnaamijkooda ku qanacsanayn oon la qabin mabda ahaana caqiida ahaanna intaba inay ugu bannaan tahay arkana asaaska nuxurka uu ku wareegayo weeye in la yidhaahdaa khawaarij wey haddase waxaa iska badan ninku ninkay isyar qabtaan ama qoriya gacan iskaga hor yimaadaan ama meesha anaa oday ka ahay iidahaya uu ka waayo inuu iska yihaahda khawaarij wey ishkaalkale kale halka aan bixiya haddaba haddii ay dadka ka soo horjeeda laynayaan bimujarad daalika khawaarij ma ku noqonayaan asaas ahaan maya khawaarijtu waxaa weeye raggana waa dilaan xoolahana waa qaataan haweenkana way xalaalaystaan marka muslimiinta dhiigooda iyo m waayo dadkan muslimkuma yaqaanaan adu gaalaad dagaalamaysaan isagii dishayo xoolihiisa miyaa dayn lahayd gaal dagaal idinka dhexeeyo ood qori u wadaato intaa isaga disho xoolihiisa kamaadan tagteen xaaskiisi iyo ilmihiisaoo isagii uu watayna maadan dhaafteeno axkaamu istirqaaq iyo axkaamu tasari iyo maxaabiista haddaan lahayn karin see loola dhaqmayaayo inoo iman doonti iyo abwaabtaasay gashaa laakiin ninku ninku u arka xagga kale inuu yahay iyo inuu khatar ku hayo iyo dilkeeda oo keliyoos xataa u inay u bannaan tahay taa mujaradkeeda ma noqoto waxa wasfiga khawaarijta lagu qaato marka saas darteed culimmadu markay leeyihiin wasfiga khawaarijta iyo buqaad ay tafriiqinayaan awsaafta ugu muhiimsan ee lagu kala qaadaa waxaa weeye ninkani diin ahaan buu u arkaa dadkani inaanay muslin ahayn oo dhiigooda iyo maalkooda iyo haweenkoodaba xalaal yihiin intaa haddii wax ka soo noqdaan oo ninku raga ishayaanun keliya ay noqoto weli wasfigii khawaarij loogu tilmaamayay jaanibkaa marka laga eego ma muuqdo asalkuna waa nimankii cali la dagaalami jiray radi allahu canhu wa ardaahu xilligii saxaabada dagaaladii dhacay qaybana waxay ahaayeen qaybo xukunka iyo maamulka la diidan yahay oo hoggaansami mayna laleeyahay oo qaybta fasalkan loo guntayah qaybaha qaybihii nahrawaani ay ka dhaceen bay ahaayeenoo dadkan dhiiggoodii iyo cirdigoodaaba u bannaanaabay iyo maalkooda saa darteed dawaa'iftii cali radia allahu canhu wa xilligii khilaafadiisii dagaalladu dhex mareen culimmada salafku iskuma qasaane muta-akhiriinta fuqahada ah baa waxoogay khalqi iyo isku dhexyaacin sameeyey nimanna khawaarij baa loo yaqaanaa oo cali waa lagu ammaanaa oo nimankii nahrawaan iyo meelaha lamidka uu kula dagaalamay ee tawaa'ifta kooxaha badan lahaabay ahaayeen ama cali ha noqdo ama mucaawiya ha noqdo ama nimankii dambe ree beni umaya ha noqdaan ama xataa qaar cabbaasiyiintii ka soo gaaray ha noqdaane nimankaa la dagaalankooda waa lagu ammaanaa kutubu taariikhi wasiyar markii aad akhrido qaybna cali radi allahu canhu isagoo laleeyahay isagaa xaqa ku taagnaa haddana dagaalka waa laga cagajiidaa oo qeybta buqaadaa ah weeye ama qoladii sifiin la dagaalantay ee mucaawiye sida xadiidkii camaar waxay camaarun taqtuluhu lfiatu lbaaqiya uu nabigu lahaa calayhi salaatu wasalaam ama ha noqdo dagaalkii ka dhacay waqcatulxara ee madiina ka dhacay ha noqoto ama dagaalkii ugu caansanaa diiruljamaajim ee nimankii ibnulashcai iyo quraadii zamankoodii dhacay ee cabdilmelikna waan waktigiisii ahaa ama tii cagsigeeda ahayde reer beni marwaan ay baqyiga ku sameeyeen khilaafadii cabdilaahi bnu zubayr oo isagu baycada lala galay isagoon wax imaama jirin yasiid markuu geeriyooday cid kalena aan la magacaabin ilaa aakhirihi qisaskiiyo waqaacdii dhacay ama abuu muslim alkhuraasaaniyo raggiisii cabaasiyiinta ee afgembiye beni umaya ha noqdaan waqaayicdu haddaba buaad bugaadi waa niman maamulna doonaya dulmina tirsanaya ta'wiil diin ahaaneedna ugu qanacsan iyagu inay ku xaq badan yihiin laakiin miisaanka sharciga marka la eego laga xoog badan yahay sharci ahaan saas darteed labadaa qole kale haddaynu ka soo gudubno buqaad waxaa la yidhaahdo horta hal mar bay timaadaa waa inuu jiraa man habatat imaamatuhu saa darteed ba waxaynu leenahay qaacidada culimmadu waxaa weeye man habatat imaamatuhu wajaba aacatuh ama imaamu cadlin ha noqdo ama imaamu jawrin ha noqdo ninka imaamka ah hadday sharcan sugnaato ummadda hoggaan iyo madaxin uu yahay ummadda aacadiisa iyo kaamar qaadashadiisaa waajib ku ah ninkii haddaba isagoo wax ta'wiishanaya ama wax tirsanaya isagu diido oo daacadaadu waajib iguma aha yidhaahda ama isagu taawiilkiisa ay la noqoto isagu inuu ka mudan yahay xukunka iyo maamulka iyo imaarada intaana uu dagaalkiisu ku salaysan yahay iyo amar diidadiisu kaasaa waxaa la yidhahdaa qismu lbuqaati laakiin marka hore waxaa ka horeeya man habatat imaamatuhu nin imaamo sharci haysta waa inuu jiraa meesha wax imaamoo sharci haysta haddaan jirin waxbaa buqaada been wey salya ra ma laha halka waxay munaasabadu keenaysaa inaan idhaahno waa bima tahbutu alimaamatu imaamada maxay ku sugnaataa imaamadu laba ariiqa si sharcan bannaan bay ugu sugnaataa midna waxay ugu sugnaataa si aan sharcan bannaanayn laakiin natiijadeeda loo hogaansamo saddex weeyaa markaa isku soo duuduub midi waxaa weeye dadka ahlulxalli waalcaqdi wisaaya inay ku sugnaato imaamkii sharciga ahaayee horeeyey inuu xilkii ku wareejiyo sida abubakar uu cumar u wareejiyey lan abubakar radi allahu canhu markii geeridiisii timid muslimiinta xukunkoodii iyo maamulkoodii wuxuu u dardaarmo ku wareejiyey cumar bn khaaab radi allahu canhu wa haddii imaamkani xaq u imaamo daacadiisu waajib tahayna uu ahaa asag markii uu nin ku dardaarmoo xilkii iyo mas-uuliyaddii ku wareejiyaay sidii markuu xilka hayay in la ateeca ay waajibka u ahayd baa ninka uu ku wareejiyeyna in la ateeca ay waajib u tahay haddaan qofkaa wax buriye ka soo bixin ariiqaasi waa ariiq salafkii iyo saxaabadii ka suganoo lagu ogaaday wey ariiqa labaadi waa inay doortaan muslimiinta dadkooda ahlulxalli walcaqdiga ahlulxalli walcaqdi waxaa loo jeedaa dadkay ummadda taladeedu ka go'do oo ummadda waxay gooyaani uu fulo oo meel maro nin buula ma aha warkiisa oo maanta wuxuu yidhi cidi aan dhagaysanaynin ama magacaa dooniba adigu u bixi dadka ahlulxalli walcaqdigu wa-ayo marka markii aada ogaato ahlulxalli waalcaqdi macnaheedu waxaa weeye ahlulxalli dadka wax u fura waxna u xira ummadda ummadda waxa heshiis u xira heshiisna u fura colaad u fura colaadna u xira oo ummadda amarka iyo maamulka iyo taladoodu gacanta ay ugu jirto ciddii ay u dhiibaan weeye dadkaasi wa-ya marka niman duurjooga ma aha dadkaasi dhowr qaybood bay ka koobmaan qaybi waxaa weeye ahlulquwati weeye dadka xoogga iyo ciidankaa weeye ama ciidamadu ay u hogaansamaane dadka xoog wax ku marin karee wax fulin kara waa ninkii ummadda xoog ugu talin kara saa darteed ba waxaa la yidhaahdaa umaraau اlajnaadi ciidamada qaybahooda kala duwan madaxoodu ahlulxalli walcaqdi ay ku jiraan haddaynan qaybta waxu dhiibtay ka mid ahayn de ninkani imaamadiisu ma sugnaanayso a ah isagu waxna ma fulin karo raggii wax fulin karayna talada uma dhiibin oo xilkiiyo hogaanka uma ogolaanin ninkan hala ateeca ah dadkaa la isku dilo wey dadkii aacada iyo amarka lahaa niman banaanka laga soo dhoobdhoobay oon ahlulxalli waalcaqdi xil u dhiibin sharcan ha la adeeca dadka ha laysku dilo ha laysku laayo wey waa inay dadkii ahlu aacada ahaa ee amarka iyo nufuudka lahaa umaraa waa ka mid bay yihaahdaan dadka culummada ee qowlkooda uu masmuuca muaaca yahayna waa ka mid qolo keligood ama jirto qolo keligood iyagu ah ma jiraan waxaa kaloo kamida bay yidhahdaan hadday dad wujaha ah oo mujtamaca sharaf iyo magac ku lahoo mujtamacu u soo istaaga ay jiraan oo xaajadoodii iyo gartooda kala gooyana iyagana ahlulxalli waalcaqdiga ay ka mid yihiin sideedaba mujtamaca muslimka asal ahaan waxaa la rabaa wuxuu yahay mujtamac mindi mindi ku taaga ma aha waa mujtamac isqadariya waxna isu ogol saddexdaasaa ugu muhiimsan nimanka madaxa ciidanka ah nimanka madaxa diinta iyo qadaha iyo fatwada ah nimanka madaxa ijtimaaciga ee bulshada iyo cashaa'irta ah saddexdaasi ninkii ay u dhiibaan baa la dhihi karaa ahlulxalli waalcaqdi baa u dhiibay innaga hadda hayada waxaa iska bartay qolyo dalaglaawayowah oo dariiqyadiiyo banaanka wareega baaba nin bay isaga soo sacabayn ninkaasi tabatat imaamatuhu ma aha nimaan hal qof ka amar qaadanin cidnana warkiisa usoo istaagin xarigna aan ummadda u furin xarigna aan xirin isagana cid rabtaba aanay jirin de wuxuu soo doortay isagu isku mid wey waa inay ahlulxalli walcaqdiga ummaddu ay cid xilka u dhiibaan macanaa dadkani ummaddii kuwana xaaladoodii ijtimaaciga ahayd iyo taladoodii iyo xaajadoodii bay ummaddu u dhiibatay ay uga dambaysaa qolana qadahoodii iyo fatwahoodii iyo diin ahaan maxaa banaan maxaan bannaanayn bay ummadii uga dambaysaa qolana xooggii iyo ciidankii iyo kala amarkii iyo ku kala celintii bay ummaddu uga dambaysaa saddexdaasaa waxay noqdaan ahlulxalli waalcaqdi culimada qaar waxay ka hadleen saddexdaadu hadday isa sii reerreebaanna nimanka umaraawul ajnaada ugu xoog badan inta kale hadal iyo makaano iyo ixtiraam bay leeyihiine xoog iyo muruq wax kuma fuliyaan halkaa waaad ku waxaad ka garanaysaa qadiyadaasi inay ugu muhiimsan tahay saddexda aaifa aaifada umaraahu ajnaada inay ugu muhiimsan yihiin aariiqa athaalia ay imaamadu ku sugnaata aad ka garan oo waxaa weeye nin hadduu xoog ku qabsado ummadii culamo iyo qudaal lalama tashanin odayaal iyo dadkii ah arrimin jiray lalama tashanin xoog buu ku qabsaday habatad imaamatuhu wajaba aacatuhu sababtoo ah haddii aan saan la yeelin hal laysqabqabsado ay noqoto ninkii xoogga ku qabsaday dagaalku weligii ha socdo iiguna ha wey saa darteed si wixii loo soo afjaro ninkan xaqba uma lahayn xoog buuse ku qabsaday kii loo dardaarmay oo taagan haddii laga xoog bato kii loo dardaarmay saqatat imaamatuhu daaqaduu ka baxayaa maxaa yeelay imaam waxaa loo sameeyey meeshan taaj ma aha magacu taallana ma aha dhaxaltooyo kalena ma ahane ummaddan inuu maamulo oo uu kala hago oo dulmigeeda kala celiyo oo xaqa u kala qaado oo xuduudaheeda ilaaliyo oo axkaamta sharcigaa ku fuliyo oo masaalixdeeda ka shaqeeyuu madax ninku u yahay ninka lagaba taagroonaaday roonaaday ee aan waxbaba tabar haynin en cidnaba kala hagi karin muxuu imaam u noqdaa weydii maxay tahay macnahu imaam ka yahay macnaa waa maala yacni wey ninkaasaa imaama haddii la yihaahdo waxba wax maqdira iyo awood iyo qudraba ma laha walidaalika shekh islaam taymi raxmatullaahi calayhi waa ku ka hadlaya ninka loo dardaarmay waxay imaamadiisu ku sugnaataa inay ahlulxalli walcaqdigu ateecaan oy imaamadiisa iqraariyaan taa waxaan rabaa inaan idin iraahdo kow buqaad marka laga hadlayo horta waa wej sharciga ah inuu jiro man habatat imaamatuhu nin imaamo xaq lahoo waa lagu baxayoo waa la amar diide lalehay waa inuu jiraa marka horeba hadday magacowgiisu uu bug ahaa ama cidda magacowdayba aynan waxbaba ahayn dee faaqidu shay laa yucطiih ninkii isagoo aan waxbaba gacan ku haynin dimaamo uusan gacan ku haynin talana kulahayn lagalana tashanin daxwo gacan kuma gelin karo walidaalika markayn baabulbuqaat aynu ka hadlayno ama fatwada awaa'ifta baabulbuqaat lagu salaynayo marka hore waa inaynu iqraarinaa inuu jiro qaacidadana man habatat imaamatuhu wajaba aacatuh ninka imaamadiisu sugnaato oy saddexdii mid ku sugnaato ama imaamkii ka horreeyaa xilka ku wareejiyey ahlulxalli waalcaqdina way aqbaleen ama isagoon ku wareejinin bay ahlulxalli waalcaqdigii doorteen amaba xoog buu dadkii kaga adkaaday oo ku qabsaday ama markiisii hore jabhad ha ahaado xataa jabhad hadduu soo jabhadeeyey oo isagu min albukaati uu ahaa oo uu ninkii imaamka ahaa ka adkaado oo xukunkii la wareego saara imaaman wajaba aacatuhu waxaana adalu daliilin madhab salaf idinku ah qisatu bani cabaas boqol soddon iyo labadii hijradu markay ahayd nimankii kacdoonkii bicabaasiyiintu waa kii khuraasaan ka soo kacay iyagoo calaamo madmadow iyo cumaamado madmadow wata waa kii ay cagta mariyeen dowladdii reer bani imaye iska gabaabsiga ahayd ee tabar beeshay oo taag darayd dunida muslimkana kala wareegeen markii andalus laga reebo baqaayaadkii cabdiramaan cabdiraxmaan iyo ay xaggaa u carareen andalus intaa ku urursaday inta kale muslimiinta iyo culimmadu waxay fatwoodeen dhammaantood mar hadday maamulkii qabsadeen xukunkiina kala wareegeen habatat imaamatuhum wajaba aacatuhum cumuuman hal shardi oo kalaa ku xiran taasi waa sidee bay arintu gacanta ugu geli kartaa qofka aacadiisu ay waajib tahay abcan imaamadu shuruud kaley leedahayoo maadaamuu yaquuduunakum bikitaab illaahi waa qasab in ninkani islaam xukunkii baa lagu aeecayaa oo bidalaalati lkitaabi wasunnati baa lagu aeecayaa oo lagu raacayaa ee isagu kitaabka iyo sunnadaa noo hogaamiyey oo madaxa iyaga usoo jebiyey oo ninkan ka dambeeya la isagu iyaga waa inu ka dambeeya laakiin kitaabka iyo sunadu nimaan iyagii u hogaansanayn adigu uhogaansan ku dhihi maayaan waxa u hogaansan lagu leeyahay maa aqaamuu fiikum kitaab allahi wey halka qadiyadaasaa shari ah iyo maa lam tarow kufran bawaaxan haddaad aragtaan aaco xaquma lehe cagta mariya kacdoon baa laydinka rabaa hadday baashu gaalnimo la gaarto iyo diinta in la tuuro ay gaarto ahlulxalli waalcaqdigaa laftiisaynan bannaanayn ninkaa inay ogolaadaan calaa kulli xaal mas'aladaas imaamada iyo shuruudeeda kusii dheeraan maaya jus-iyadaa unbaa iga khusaysa ah man habatat imaamatuhu wajaba aacatu markaynu soo helo imaam sharcan sugnaaday aacadiisuna ay waajib tahay hadday qolo diidaan iyagoo ama dulmi tirsanaya ama diin ahaanba ay la noqotay iyagu inay ka mudan yihiin qoladaasaa waxaa la yidhaahdaa laba qaybood marka loo kala jabay imaamka iyo dadkii raacsanaana ahlulcadli baa la yidhaahdaa qolada kalena ahlulbaqyi qolada dulmiga wadaa la yidhaahdaa imaamka iyo dadkiisu waxaa ahlulcadli loogu magacaabay cadliga shuruudiisa ma taqaanaan cadliga waxaa la yihahdaa almuslimu albaaligu alcaaqilu saa darteed waa in horta musliya waa inuu qaangaar yaho ilmo sabi aanu ahayn waa inuu caaqil yahay oo wax waalan uusan ahayn faasiq hadduu yahay ka waran ikhtalafuu hal tancaqidu lahu limaamatu aduu faasiq yahayoo nin qayilaya oo sigaar cabaya oo khamri cabaya ninka imaamo mau asaxaysa waa masale nisaac iyo khilaaf ku jiro fii maqaamihaa baa looga hadlaa laakiin waxaan raba inaan ihahdaa waxaa weeye dadku waa laba ahlulcadli oo imaamka ayaa dadkii raacsana ahaa koox yaroo fallaagowday oo ama xukun doona ama dulmi tirsanaya laakiin xukunka ay doonayaani isugu qancinaya diin ahaan annagaa ka mudan ninkana kuma habboona intaa marka la helo baa waxaa la yidhaahdaa buqaat wey waxaan intaa ahayn adduwadaad kusoo xaydxayto oo waxbaa buqaata ku yidhaahdo ama intuu isa soo xiijiye ninbaa imaama uu ku yidhaahdo waa ahwaada maanta dadka mashquulisay manhajkii xaq ahaana wax badan ka leexisay waayahan dambana ay muranka intay dhalisay dad badan la ysku daawanayo wey faslun wayuqaatalu waa lala dagaalamaa ahlulbagyi ahlulbagyi baa lala dagaalamaa kuwa dulmiyey ninkii imaamkii xaqa ahaa aacadiisuna waajibka ay ahayd u diiday xaqiisii aacaday inay ka amar qaataan diiday oo xaqii lagu lahaa gudan waayey bay buqaad iyo dalama ku noqdeen dulmigay galeen kow waxaa weeye asaaskii ninkii imaamka cadligii ummadda xaq buu ku leeyahay ummadduna xaq bay ku leedahay ummadda xaquu ku leeyahay wixii aan macsiyo ahayn inay ku ateecaan wey oy amarkiisa qaataan oo wuxuu yidhaahda ay yeelaan wixii ka dhacdhacana inay u dulqaataan oy u sabraan weeye maadaama imaamu xaqin wa cadlin yahay isaga xaqay ummaddu ku leedahayna waa inuusan dulmiyin dulmigoodana kala celiyo dantoodiiyo masaalixdoodana habeen iyo maalin gudaya iyo dibadba uu usoo jeeda wey ummaddana rabbigooduu ku xiroo diinta ilaahay uu ku hagoo ku hogaamiyey bay ku leeyihiin haddii isagiiba ahlulcadli uu yahoo toosan yahay ase iyagii ay waxuun yar tirtirsadeen buqaat waxaa loogu magacaabay oo min albagyi dulmi ah inay xaqii lagu lahaa diideen qof kastoo xaq lagu leeyahay diidana dulmi buu sameey oo min hunaabaa curfiga culimmadu buqaad ku magacaabeen asalka lafdigana waxaa laga soo qaatay min qowlihi tacaala fii suurati اlxujuraat fain bagat ixdaahumaa cala اlأkhraa faqaatiluu alatii tabqii xataa tafiya ilaa amri اllaah wadajiroo la dagaalama qolyaha dulmiga wada ee dulmiga inay ku dagaalamaan doonaya marka lala dagaalamayo bialaaثati sharaa'ia saddex shardi baa lagula dagaalamaa shardiga koobaadii wuxuu yidhi an yakuunuu waa inay yihiin fii mincatin dad xoog isku difaacaya waa inay yihiin laba arrimood buu haddaba kuu kala qaaday mualifku buqaat in la yidhaahdo iyo in lala dagaalamo waa laba masalo buqaad haddaba markii ay iyagu qabaan inaynan daacadii yeelin amarkiina qaadanin afraad kl qof qof iyo labana way noqon karaan dadka waxaan samaynaya dad kooxoo isku duubanna way noqon karaan markii ay noqdaan dad badan dad isdifaacaya oo hubaysan oo dagaal diyaaru ana way noqon karaan dad iska shacaba laakiin yeeli maydna af la taaganna waa noqon karaan intuba waa buqaat dhammaantood wa min hunaa curfiga sharciga ah markii imaam xaqa jiro ninkii xisbi siyaasiah tartan xukunkan la wareegi u gala fii xukmi sharci min albukaati wey baabulqitaali bukaati ma aha isagoo magaalada jooga buu min albukaati noqonayaa miisaanka sharciga hadduu yahay kan galbeedka mafhuumkooda ma aha maalinba meeshay rabaan ay u jeediyaan miday rabaanna ay sax tahay tay rabaanna been mabaadida bashariga abiiciga weeye ninkii xukunkii iyo imaaradii maamulka ahayd baan u ololayn liisas baan qoran dad baan samaysan anigaa raba inaan kala wareego u ololeeyaay horta waa min albuqaati haddii ummaddii nabadgelyadeedii iyo deganaanshaha khalkhalgeliyana xadiidkii muslim baabaa ku asixi kara qudaada zamanka hadday arkaan man ataakum wa amrukum jamiicu calaa rajulin waaxidin yuriidu an yashuqa casaakum wayufariqa jamaacatakum fadribuu cunuuqa ninkaa umbadda waa la dhaafin karaa laakiin mabda reer galbeedka maaha kaan ka hadlayne ka asalka islaamka wey goormaa laakiin lala dagaalami oy dagaal tegi markii shuruuda la helo wey an yakuunuu waa inay yihiin fii mincatin dad xoog iyo awood isku difaacaya waa inay yihiin xukum sharci iyo amar sharci ah laga rabaa amarkii sharcigaa fulintiisii iyo qaadashadiisii bay diideen hadday qof qof iyo keli keliya shacab yihiinna de waa la qabqabanoo xoog baa lagaga fulin haddii laakiin intay is-urursadaan xoog iyo awood difaacay galaanna markaasaa ciidan iyo dalab loo diriyo dagaalka iyo xabaddu ay dhici laakiin iyagoo iska jooga xabad laguma bilaabi karo waayo nimaad soo qaban karto ood maxkamad geyn karto oo xabsi la geyn karo meeshaasi xabadi ma taallo walidaalika kow waa inay dad xoog iyo awood isku difaacaya yihiin halkaa mas'alaa ka dhalan haddayba nimankii niman magaalo iyo tuulooyin haysta yihiin oo intay is-urursadeen ama magac reereed ha isku raacaan oo eega degaan deegaankii reer hebel baa kacdoon sameeyey ha noqoto ama magac curur ha isku raacaanoo urur iyo koox israacsan baa aad qabsatay ha noqoto xukmu lbuqaati bay qaadan halkan waxay dhahdeen culimmadu laba mas'alaa ka dhalan labada mas'ale ka dhalatay